waxaan sheegnay in duruus la xidhiidha towxiidka iyo qaar la xidhiidha salaada iyo qaar kaloo soonka la xidhiidha inaan insha allahu tacaala wixii ilahay naga waafajiyo aan uga faa-iideysan doono bishan ramadaan ee barakeysan duruustii tawxiidka marka kitaabkan mukhtasarka ah hadda aan gudagelayno ayaan insha allahu tacaala wixii ilaahay naga waafajiyo kaga faa-iideysan doonaa kitaabku waa kitaabu tawxiid kitaabka lamaciisa la yidhaahdo waxaa iskale sheekh maxamed ibn cabdilwahaab wuxuu caan ku yahay kitaabka horta magaca la yidhahdo waa kitaabu tawxiid laakiin wuxuu caan ku yahay oo dadku u yaqaanaan fatxulmajiid fatxulmajiid baa la yidhaahdaa magacaa dadku u yaqaanaane caanka uu ku yahay magaca kitaabka ma ah waa magaca sharaxa sheekha sharaxa iskale ayaa sharxiisa wuxuu u bixiyey fatxalmujiid fatxalmajiid buu u bixiyey laakiin maadaama dadka kitaabka gaadhay uu ahaa uun kitaab sharci uu la socdo kor kale ay kaga taalo fatx almajiid ayaa waxaa loo qaatay magaca matniga iyo magaca sharaxa labadaba in laisku yidhaahdo fataxlmajiid in la yidhaahdo kitaabu tawxiid hadda saa tidhaahdo inta kuu garan baaba iska yar xataa awsaadu dalabatulcilmi kitaabu tawxiid la garan maayo laakiin fataxlmajiid haddaa tidhahdo waa la garan oo waxaa loo yaqaanaa kitaabkii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab marka kitaabka kitaabu tawxiid baa la yidhahda waxaa sharxay kutub fara badan baa lagu sharxay waxaa sharxay sheekha wiil uu awow u ahaa oo la yidhaahdo sulaymaan ibni cabdillaahi ibni maxamed ibni cabdilwahaab wuxuu ku sharxay kitaabka la yidhaahdo taysiiru lcasiizi alxamiid sharxi kitaabi tawxiid ayuu ku sharxay shuraaxdiisa waxaa ka mida aadka u qiimaha badan sharaxan la yidhaahdo fatxulmajiidka oo uu leeyahay cabdiraxmaan ibni xasan aala waxa uu u yahay kitaabka sharxa hore ugu ikhtisaar u yahay taqriiban saas sharaxa sheekaasaa ka horeeyey kaasuu marka soo gaabiyey oo tahdiid iyo waxoogaa ku yara sameeyey sheekh marka mualifka ah waa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab mujadidu alqarni athaani cashar qarnigii labiyo tobnaad mujadidkiisii wey waxayla nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi xadiid saxiixa ka sugan oo uu leeyahay boqol sano markii ay dhammaataba ilaahay subxaana wa tacaala ummadda wuxuu usoo saaraa nin diinta u cusboonaysiiyo oo wixii la khalday iyo wixii laga leexday iyo dadka dib ugu soo celiya yuu ilaahay ummadda usoo saara sheekha markaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab dhalashadiisu waxay ahayd kun iyo hal boqol iyo shan iyo toban taariikhda miilaadiga markay ahayd buu dhashay dhimashadiisuna waxay ahayd kun iyo laba boqol iyo lixdii yani qarnigii saddexiyo tobnaad awaa yuu geeriyooday noloshiisu marka qarnigii labiyo tobnaad bay ahayd taqriiban marka sheekhu wuxuu ku su-aaday xilli ay dariiqooyinka suufiyadu ay caalamul islaami haystaan oo dadkii ay kusii jeedaan qubuuro iyo amwaad iyo wax uun macnaha waxa weeye ilaahay makhluuqaadkiisa ka mida la aaday oo lagu foofay kitaabkii iyo sunnadii nabigana sal lla alay wasalam la iloobay jahli badan xilli uu jiro ayuu sheekhu kusoo aaday markaasu wuxuu bilaabay inuu la jahro addacwa ila tawxiid dadka inba tawxiidkii kitaabka iyo sunnada dib loogu soo celiyey oo asalkii diinta loo qeexo oo loo sharxo oo lagula dagaalamo barnaamijkaasuu sheekhu guddoonsaday aada buuna arrintaasi yani waxa weyaan howlo badan ugu bixiyey markiiba sheekha dacwadiisa dad badan baa isgarab taagay uu ka mid yahay alimaam sancaani alamiir sancaani bilyman waxuu ka mid ahaa raggii dacwat tawxiid oo shekh maxamed bin cabdiwahaab uu mujadidkeeda ahaa raggii isgarab taagay buu ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa alaluusi alusra alaluusiya ninkii isaguna ka dhashay caalimka ahaa ee ciraaq jogay baa ka mid isaguna halkaas dacwada ka waday waxaa ka mid mida ah rag aada u fara badan oo sheekha ka dambeeyey oo u badan caruurtii isaga ka farcamay oo dacwadan u adeegay labada nina hadda aan sheegaynay baa ka mid a ah. rag kaloo aada u fara badan baa ka mid a ah. dacwadaasi marka qabuul badan bay heshay wabittaali dhanka kale marka la fiiriyo waa lala dagaalamay oo acdaau tawxiid oo dhan baa la dagaalamay ay ugu horeeyaan dariiqooyinka suufiyada markaasaa dacaayad ilaa waxaa la gaadhay in isaga dhalashadiisi iyo asalkiisii xataa in tuhma loo soo jeediy oo la yidhahdo macnaha garac buu ahaa ilaa halkaasaan la gaadhi macna kitaabka la yidhaahdo uu daxlaani qoray oo kaleeto haddaad akrido yani waa qabadhacyooli waxaa xataa ay gaadhayaan iska badaa iftiraa'aadkooda iyo been abuuradkay ku samaynayaan yani ilaahay buu dhowr ka dhigay nebigii buu sal ly wasalam salligiisii diiday nebiga ma ogola nebinimo cusub buu sheegtay iska mid ah waxaasuu dhintay gudbiya waxay yidhahdeen dhalashadiisa horaba sharci ma ahayn halkaasay gaadheen macna waana caadi oo dadku markay jaahiliyaad iyo wax khuraafaada intay ku dhex jiraan oo weliba ay ku soo xidhiidaysteen oo ay ku soo gaadh haysteen markuu u yimaado nin odhanayo ruuxan waa qalab oo waxaan kadaati wax suuban ma ah wax saxa ma ah markuu u yimaado waa caadi inay la dagaalamaan macna da-digooda wey marka dhib badan buu runtii la kulmay ilaa iyo hadda caalam alislaami oo dhan meel alla meeshaa kastaba meel suufiya joogtaba iyo ariiqooyinkeeda haddaad dadka shaxaad bin cabdilamiisku saaranya waa la cunaya meel kasta tuuladaa kastaba macnaha waa la haystaa waxaa lagu haystaa yani itihaamaad aan asal lahayn wax kalena meehe tawxiidka uu dadka ugu yeeday unbaa macnaa wax weeye yuu qoonsaday oo lagu haystaa macnaha tawxiidka uu leey uu yani dadka ugu yeedhayna waa uu kii kitaabka iyo sunnada ku yaalay laakiin ummadda in badan oo ka mid a ay garab martay jahli iyo aqoon la-aan daraaddeed ay uga leexdeen kii unbuu yidhi war kusoo laab wax kale meesha kuma yaal waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a ah, sheekhu markuu kitaabka alifay oo kitaabku runtii aada u intishaaray meel walba gaadhay ayaa waxaa bilaabatay kitaabkii iyo sheekii in la israaciyo kitaabka haddaad fiiriso waxa ku yaal waa aayad qur-aan iyo xadiid keliya waan mari doonaa haddii alla yidhaha waa aayad qur-aan iyo xadiid waxa uu sheekhu ku darsaday keliyata waxa weeye habaynta iyo qoridda iyo markuu aayadaha iyo xaadiista dhameeya kadib buu gadaasha wuxuu ka odhanaya waxaa laga faa intaa iyo intaa iyo inta dhowr qodob buu soo uruurinaya intaasuba ku leeyahay marka ma-aayaadka iyo axaadiista meesha lagu qoday baa la eersaday dadka intooda badanba waxaan shaki ku jirinba maba yaqaanaa fatxulmajiid wuxuu yahayba kitaabu tawxiid wuxuu yahayna maba yaqaanaan sheekh maxamed bin cabdilaab wuxuu yahayna maba yaqaanaan laakiin dad baa intay dhegta wax ugu shubeen baa waxay ugu sheegeen inuu yahay wax diintii iyo kitaabkii iyo sunnadii iyo nebigii iyo wixii o dhan la dagaalamay saa daraadeed in layska jiray inay waajib kitaabkani marka ninkii horay u yaqaanayna waxunbuu ka faa ninkaan horay u aqoonin oo ka didsanaana yani barasho ka hor hay nicib bay soomaalidu tiraahdaa bal inuu isaga laftiisa wax ka ogaato bal inaad wax ka ogaato waxa meesha ku yaalla intaadan carabin carabinaynan siegin waxaa bal inaad isdul taagto tira waraxan horta maxaa ku yaala waxay dhihi jireen nin baa waxaa yani kitaabka oo ciwaankiisa wato sidan oo kale ah yaa nin loo keenay nin carabiga yaqaano wuxuu ahaa qolyahan duruqda mid ka mid ah kitaabkii oo ciwaanka wato markii loo dhiibay yuu diday ninka kitaabka u dhiibay baa waxaa nin aada xakiim u ah kitaabkii intuu galka kor ka goyay oo ciwaankii ka jaray ayuu wuxuu u keenay kitaabkii oo ciwaan la-aan ah markaasuu yii bal kitaabka soo akriniyo kitaabkiibuu qaaday wuu soo akriyey wuxuu hi niyo waxa ku yaalahay khayr mooye wax kaleba kuma yahay markaasuu yihi kitaabkii aad ka cararaysa mar aan kuu keenay ee magaciisu farxinjiidka ahaa waatan bu war khayr kuma yaalla idhaaf yidhi marka wax ku yaalla shar mooye wax kale kuma yaalla idhaaf sidaas waaye marka magacaas hore in laga dido mooyaane waxaa gudaha ku yaalay waa uun kitaabka alle iyo sunada nabiga sal ly wasalam axaadiis iyo aayaad qur-aana wey macnaha daraasada marka tawxiidka la daraaseeya waa masale muhima weye oo waa loo baahan yahay ruux haba yaraatee tawxiidka ka dhargi jiraan ka dhargi karana maba jiraba waa cilmi aada u ballaaran culumta ugu daqiiqsan buu ka mid yahay saa daraaddeed xilli la dhaafo iyo garaadagooyn laga garaadagooye maba jirtaba dadka qaar baa waxay laga yaabaa inay isleeyihiin war kitaabu tawxiid weligii baa la akrin jiray xerta yaryar baaba hadda akrida muxuu sheekhu isugu lugeyni wartoo ciidka lagama dhargo nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh maalmihii ugu dambeysay uu sii geeriyoonahay ummadda tawxiidku kala dardaarmay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh waa maalmihii ugu dambeysay fii xayaati bacda bidca wa cishriina sana dhowr iyo labaatan sano markuu dadka uu tarbiyinahayo waxbarayay ayuu raggiisii nebigu tawxiidka kala dardaarmaya salawatullahi wasalaamu caleyh markuu sii geeriyoonay marka wax laga dhargaba ma ah yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billaahi warasuulih ayagoo iimaan ilahay uga markhaati kacay ayaa haddana waxaa lagu yidhi aaminu billahi warasuuli marka iimaan baa loo qiray ku sugnaada waay ku sugnaado iimaankii iyo islaanimadii iyo tawxiidkii sii haysta wa barashadeedu marka waa muhim wey sheekhu kitaabka wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim nusakda kitaabka qaar ka mid ah bisimkaa kadib ba wax kale sheekhu muusan sheegine kitaabu tawxiid wuxuu ku bilaabay oo kitaabu tawxiidi wa qowli illahi tacaala oo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah xamdaladii iyo salcamadii iyo uu ka tegey nusakda qaarna waxay leeyihiin oo waxay qorayaan sheekhu inuu bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli inuu macnaha yidhi ayay nusakda qaarkoodna qorayaan isimka oo marka kutubta lagu bilowdaay waxaa lagaga dayanayaa kitaabka qur-aanka bismi illaahi araxmaani araxiim waxaa kaleeto oo lagu dhaqmayaa axaadiista qaarkood oo nabigeenna ka sugan salawatullhi wasalaamu calayh oo nebigu markuu waraaqa qorayo boqorada oo kale markuu waraaqa u qorayo bismi illaahi araxmaani araxiim buu ku bilaabi jiray axaadiis kaleetana waa jiraanoo odhanaya wixii aan bismi illaahi lagu bilaabin baraka ma laha inkastoo axaadiistaas muxadisiinta qaar ka mida ah way daciifinayaan qaarna waa taxsiininayaan ragga taxsiininaya waxaa ka mid a ibnu salaax iyo alimaam unawowi iyo rag noocaasoo kale ah yaa xadiidka taxsiininaya ayib kitaabkiisa marka sheekhu wuxuu ku magacaabay kitaabu tawxiid kitaabu tawxiidi wa qowli illaahi tacaala ayuu yidhi kitaabka waa la iska waxaa la yidhaahdaa waa waxa la qorayna waa la dhahaa gacantaadaad ku qorayso shayga la qorayana kitaab waa la dhahaa shayga la qoray waxa lagu qoray ee gudihiisa uu ku jirana ee waraqahana kitaab waa la yidhahda waxaa laga wadaa qoraalkii sheekhu uu sameeyey meeshuu ku ururiyey isugu geeyey baa kitaabka la yidhahda tawxiidkuna waa mawduucu ku saabsan yahay kitaabku tawxiidku waa mawduuca uu kitaab ku saabsan yahay waxaa laga keenay min waxada shay-a shaygii buu keli yeelay idaa jacalahu waaxidan shayga markaad hal mid ka dhigto oo ku labaad iyo ku saddexaad iyo garabkiisa aad ka saarto keligii aada soo taagtaa la yidhahdaa wax hadda halkaasaa laga keenay waa luqa ahaan isdilaaxan tawxiidka waxaa la yidhahdaa ifraad اllahi bima yakhtasu bihi min alrububiyati wاluluhiyati waalasmaai wasifaat ilaahay oo loo keli yeelo waxyaalaha uu goonida ah ilaahay addoommadiisa markuu abuuray waxyaaluu gooni leeyahay waxyaalaha ilaahay goonida uu leeyahay oo keligii loo daayo oo ay ka mid tahay waxyaalahaasi waxyaalaha rububiyadiisa ah iyo uluuhiyadiis iyo magacyadiisi iyo tilmaamihiisiiyo sifaatka uu leeyay waxyaalahaasoo ilaahay loo gooni ayaa tawxiidka la yidhahda isilaax la yidhahda culimada islaamku marka tawxiidka way qaybiyaan oo waxay u qaybiyaan mar laba qaybood bay u qaybiyaan marna saddex qaybood bay u qaybiyaan mar laba qaybood baa loo qaybiya waxaa la yidhahdaa tawxiidun fi lmacrifati walihbaat wa tawxiidun fi alabi walqasdi labadaa qaybood qolaa u qaybisa qolada saddex bay u qaybiyaan oo waxay yidhahdaan towxiid aluluuhiya warububiya walasmaa wasifaat saddexdaana waa loo qaybiyaa qaybta hadda mashhuurkae aada loo yaqaano waa qaybta saddexda ah saddex qaybood oo alrububiya waluluhiya walasmaa wasifaat saddexdaas in loo qaybiyo ayaa la yaqaanaa rububiyada waxaa la yidhahdaa ifraad ullahi bilkhalqi waalmulki waatadbiir ilaahay in loo gooni yeelo abuurka inuu uunka isaga keligii abuuray in loo gooni yeelo oon cid kale arrintaa lala wadaajin mulkiga iyo boqortooyada addoommada iyo uunkana in loo gooni yeelo oo cid kale wax mulkida ama gacan wax ku haysta aadan rumaynin maamulkooda iyo yacni waxa weeye badbedelidooda iyo guddoomintooda iyo ka shaqayntoodii iyo waxsiintooda iyo waxudiidadoodii iyo tadbiirkaana in ilaahay loo gooni yeelo subxaana wa tacaala taasaa la yidhahdaa tawxiid arububiya yacni waa ilaahay oo afcaashiisa iyo aqwaashiisa loo gooni yeelo iyo tasarufaadkiisa oon cid kaleeta lala wadaajinin saasaa la yidhahdaa tawxiidka rububiyada ah tawxiidka noocaasoo kale ah oo ilaahay keligii baa wax abuuray keligiibaa wax bixiya keligiibaa wax maamula keligii baa wax mulkiya cid kaleeto wax gacanta kuma hayso tawxiidka noocaasoo kaleeto ah kulli waa laysla ogolyahay cidina doodi kama taagnaa cid ka doodsan ama ilaahay tiritaan jiritaankiisa ama arrimaha inuu gooni la yahay way yar tahay xataa gaaladii waktigii nebigeenna salawatulli wasalaamu calayh maysan ka muransanayn ilaahay keligii inuu mulkiga leeyahay maamulka keligii inuu tasarufka leeyahay mayna ka muransanayn <clears throat> tawxiidka labaadi waxa weye tawxiid lcibaada ama towxiid aluluhiya labadaba waa la yidhahdaa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay oo cibaadada loo gooniyeeno sudullaynta iyo ka amar qaadashada iyo yani waxa weeyaan adeecidda iyo waxa uu jecel yahoo la maro iyo cabsida iyo waxweydiisiga arrimahaasoo dhan baa la yidhahdaa cibaadada la yidhahdaa cibaadadoo ilaahay subxaana wa tacaala loo gooniyeeno waxay ku kala gedisan yihiin rubuubiyada iyo uluhiyada rububiyadu waa ilaahay xaggiisa waxa ka soo fulaya ood rumaysood isagana ku gooniyeesho uluuhiyadana waxaa la yidhahdaa waa waxa addoonka ka fulaya waay waxa adiga kaa baxayeed samaynayso ficilkaaga qowlkaaga niyadaada ictiqaadkaaga kulli inaad ilaahay keliyata ula qasado oodan cid kale la aadin uluuhiyadana kaasaa la yidhahda midna addoonku ka fulayaa midna xagga ilaahay weeye subxaana wa tacala saasay ku kala gedisan yihin qaybta saddexaad waa towxiid lasmaa wasifaat ilaahay magacyuu leeyahy oo tilmaamuu leeyahy tilmaamihiisaas in loo ogolaado loo daayo la sugo oo laba tiir bay leedahay oo ilaahay inuu tilmaamona leeyahay magacyana leeyahayna inuu addoonku ogolaado marka labaadna magacyaha ilaahay iyo tilmaamihiisa kuwa addoommada inuusan u ekeysiinin nafyu lmumaathala alihbaat wa nafyu lmumaathala labadaa tiir bay ku taagantahay in ilaahay loo sugo sifaatkiisa intuu isu sheegay haddana aan kuwa addoommada loo ekaysiinin oo la odhanin in ilaahay subxaana wa tacaala iyo addoommadiisu way isu shabahaan way isu egyihin haddii ilaahay subxaana wa tacaala maalan gacan sheegtay gacanta addoommadiiyata ilaahay subxaana wa tacaala wax isku dhow ma ah maadaama daatadiisi iyo daatada addoommaduba ayna isu ekayn gacanta rabbi waa leeyahay saa waa inaad tidhahdo sugto haddana waa inaad tidhahdo ta addoommada laakiin uma eg qacan labadaa tiir ayay ku taagan tahay iyaduna tawxiidku marka noocaw su-aal marka tawxiidku inuu saddex qaybood u qaybsamo maxaa daliil ah idinkaa laydin weydiinaya tawxiidku inuu saddex qaybood yahay ma daliil min alkitaab aw asunna qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaas ilahi nnaas mayna sheegin towxiidku saddex qaybood waayo waxaan rabnaa inaan helno xadiis ama aayad qur-aan odhanaya towxiidku waa saddex qaybood xag haddii kale xaggee laga keeno ma waxa bidcaa waan akrisanayna haatu aaway raggii towxiidka akrista haye a ah? tatabuc maasha allah jazaka allahu khayr waxaa lagu ogaaday min khilaali alistiqraa wa tatabuci nusuus markii adilada qur-aanka iyo sunnada la dhex galay oo aada loo baadhay ayaa waxaa la ogaaday mawduuca ay ka hadlayaan aayaadka iyo axaadiistu inay saddexdaa mowduucun ay yihiin towxiidka marka la yidhaah saddexdaa mawduuc ama rububiyu tawxiidku ku saabsan yahay ama uluhiyu ku saabsan yahay ama asmaa wa sifaat buu ku saabsan yahay marka waa baadhis guud oo wakti dheer qaadatay oo dadaal badan iyo juhdi badan qaadatay natiijadii ka soo baxday ayaa waxay noqotay altawxiidu halaathatu aqsaam dadaal dheer kadib waay ayib waxay la mid tahay kalaamka carabiga waa saddex qaybood soo lagu dhao ismun wa ficlun wa xarfu sooma ma daliil addaliil huwa listiqraa sooma baadhis waay baadhis markii hadalkii carabiga la dhex galo la baadhay ayaa waxaa lasoo ogaaday saddexdaa wax ka dheeraada ma jiro saddexdaa waxaan ahayn oo magaca kale kala qaadan kara ma uu jiro sidaa markaa leenahay waxa weeye kitaabka iyo sunnada ayaa kulligood waxay ku tusayaan si wada jir ah inuu towxiidku uu saddexdaa qaybood mawduuc ahaan inuu saa u qaybsami karo waxa saa loogu qaybiyo culimmada ugu qaybiyaanna waxa weeye dadka fahamkiisaa loo sahlayaa dadku inay fahmaan ay istiicaabaan oy gartaan ayay u sahlaysaa taqsiimka noocan oo kale ah insaa loogu qaybiyahay fahamka unbay soo dhaweynaysaa oo keliya taa marka waxay meesha ka saaraysaa yani qolyahan tawxiidka la dagaalama ee duruqda ah ayaa waxay yidhaahdaan qaar ka mida ah, qaarka waxoogaa cilmigale ma ah laakiin waa qaarka cajaminimo iyo jahli isugu darmaday wa waxay yidhaahdaan tawxiidkaa saddexa markay maqlaan ya waxay odhanayaan ilaahay ilaahay bay saddex ka dhigeen saddex ilaah bay wahaabiyadii sheegeenoo ilaahiya saddexaa jira yidhaahdeen bal jahligaas intuu leeyahay waxyaalaha layaab kale bay ka mid tahay kuwoodii cilmiga lahaa ee taqriiban carabiyada fahmayey sida daxlaani iyo raggale haddii ay arrinkaasi wax jira u yahay maysan ka gaabsadeene kutubtooday ku qori lahaayeen laakiin ruuxu hadduu jahlino hayo haddana cajaminimo ugu darmato oo carabigii uusan fahmaynin shayguu meelu shahayna inuu la aadaayo waa waa ka surowdaa waa wax ka suroobi karayo marka waxa la qaybinahaye laleeyahay saddex qeybood buu u qaybsamaa ilaahay ma aha subxaana wa tacaala ilaahayna ma qaybsamo ee waxaa laleeyahay waa qaybsamaayo waxa weeye waa culuumtii tawxiidka ku saabsanayd wey cilmiga tawxiidka ku saabsan ayaa wuxuu u qeybsamaa saddex qaybood haddaynu nidhaahno qur-aanku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood maki iyo madani ma laba qur-aan baynu sheegnay waa su-aala mise culumta qur-aankaan nidhi laba qaybood ba qaybsantaa wax isle ma ah wax yacni hadalka laga fahmi karana ma ah laakiin waxa weeyaan jaahilku isagu waxba kama yani wax xeeroo xidho ma jiro intaa kadib tawxiidku waa muhim ahmiyadda tawxiidka waxaa kutusaya qur-aanka iyo diinta oo dhan waa tawxiid siduu leeyahay ibnu qayim ibnu qayim wuxuu leeyahay diinta oo dhan waa tawxiid iyo sunnadu waa tawxiid maxaa yeelay qur-aanku ama wuxuu ka warramayaa ilaahay iyo magacyadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa iyo aqwaashiisa kaana waa tawxiidka la yihahdo atawxiid alcilmi alkhabari ama meehe dadka ayuu qur-aanku wuxuu ugu yeedhayaa ilaahay keligii in la caabudo oon cid kale cibaadadiisa lala wadaajinin wax kastoo ilaahay ka soo hadhoo la caabudana in la tuuro kaasina waa tawxiidka la yidhahda atawxiid aliraadi altalabi tawxiid luluhiya waay ama meehe qur-aanku waa amar iyo nahyi warsaa yeela oo saa daaya oo ilaahay daacadiisa iyo rusushiisa daacadooda mara kaana waxaa la yidhahdaa buu yihi xuquuqu tawxiid wa mukamilaatihi waa tawxiidka xuquuqdiisii iyo waxyaalihii dhammaystiraya waay maxaa yeeley ilaahay baa keli a markaa tidhaahda macnaha keligii baa laga amar qaataayoo la ateeca oo la raaca wey ama qur-aanku wuxuu ka warramayaa dadka ahlu tawxiidka ilaahay siduu aakhare u karaamayn doono iyo adduunyada sida uu u cisayn ee ugu gargaari taasuu ka warrami taana waxaa la yidhaahdaa waa tawxiidka abaalgudkiisii waaye towxiidka dadkii la yimid abaalgudkoodii wey adduunka ay kuleyihin ama aakhara ay kuleeyihiin ama meha qur-aanku wuxuu ka waramayaa shirkiga iyo mushrikiinta iyo ciqaabtay adduunka kuleeyihiin iyo cadaabka aakhara ay kuleeyihiin taana waa ciqaabta dadka tawxiidka ka tegay ciqaabtay leeyihiin oo abaalgudka ay leeyihiin dadka tawxiidka garab maray qur-aanku marka kulligii waa tawxiid bal meelun aduu ka mari kulligii waa towxiid meermeersan waay sidaa marka la yidhaahdo saa daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala buu kutubtiisa la soo dejiyey marka la yidhahdo saasaad ku garan kartaa amarkii iyo nahyigii iyo qisaskii iyo kulli cadaabkii la sheegaya ciqaabtii ahlu jannihii iyo ahlu naar iyo kulli waxay salka ku haysaa towxiidkaa unbay salka ku haysaa macnaa intaa kadib waxa uu sheekhu ku bilaabay kitaabkiisa wuxuu yihi kitaabu tawxiidi وqول الlh tacalى وma khلqت الجiنa والإنسa ila liyacbuduun kitaabu التwxiidi iyo wqwl اllaahi wqwl اlaahidaasi waxay ku cadfan tahay towxiidkay ku cadfantahay waxay noqonaysaa kitaabu twxiidi haadaa midkani kitaabu twxiidi waa kitaabkii towxiidka ka hadlayay wa kitaabu qowli اllaahi tacaala iyo kitaabkii ka hadlayey ilaahay qowlkiisa orhaahda ilaahay uu yidhi wmaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun saas way macna oo qawlida waa majruur ama waxaa laga dhigi karaa mubtada khabarkiisu xasan yaho wa qowlu llahi tacaala wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun hada maxaluhu booskiisii waa kana waa la dhihi karaa wamaa khalaqtu ma aanan abuurin buu alla odhanaya subxaana wa tacaala aljinna jinniga maanan abuurin walinsa iyo insigii ila liyacbuduuni inay caabudaan mooye sheekhu hadalkiisaba kama hormarinin ee kitaabka ilaahay aayad ka miduu soo qaatay aayaddu waxay tilmaamaysaa xikmadda iyo ujeeddada ka dambaysa abuurista jinniga iyo insiga maxaa loo abuuray waa su-aal weyn wey maxay tahay ujeeddada ka dambaysay in insiga iyo jinniga la abuuray waxaa loo abuuray lilcibaada inay ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala xikmaddii abuurkay marka ku tusaysaa ujeeddadii abuurka waxaa weliba ay ku tusaysaa cibaadada ilaahay keliguun inay cabudaan bay aayaddu faa-iideyno ila liyacbuduun waxaa la yidhahdaa waa istinaa mufaraqa la yidhahdaa carabiga istinaa mufaraqana waxa weeyaan waa istinaha aan la sheegin mustatnaa minhugii lama sheegin sidaa daraaddeed waxa la yidhahdaa min acami alaxwaal baa la yidhahdaa min acami alaxwaal macnaha aayaddu waxay noqonaysaa wamaa khalaqtu ljinna walinsa lishayin min alashyaa ila lilcibaada insiga iyo jinniga maanan u abuurin wax yar oo xataa waxyaabaha ka mida uma abuurin ilaa cibaadada mooyaane wax kaloo loo abuuray haba yaraatee ma jiro oo aan cibaadada alla ahayn subxaana wa tacala saasay macnaha aayaddu faa'ideynaysa saa daraaddeed buu ilaahi subxaana wa tacaala ibni aadamka wuxuu u siiyey caqliga u siiyey oo rususha loo soo diray oo kutubta loo soo dejiyey si cibaadadaa ilaahi subxaana wa tacala addoommada uu abuuray loogu qeexo oo loogu caddeeyo macna cibaadadii maxay tahay marka markuu ilaahay sheegay in cibaadada uu abuuray yuu wuxuu ka dambaysiiyey sheegid uu sheegaya inuusan u abuurin inay isaga wax u taraan daraaddeed wax tar ay aniga wax ii tarayaan uma abuuranin maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yucimuun ina allaha huwa arazaaqu dulquwati lmatiin wax tar aniga inay wax ii taraan oy nafci iyo maslaxo aniga isoo gaadhsiiyaan uma abuurin laakiin maxaa loo abuuray cibaadaan loo abuuray cibaadadana ayagaa loogu danayne ilaahay subxaana wa tacaala wax dana uguma jirto wax faa-iidoo ilaahay uga laabanaysana ma jirto subxaana wa tacaala maxaa yeele waa haniyun can ilcaalamiin addoommadoo dhan buu ilahay ka maarmaa haddaad wada gaaluuno iyo haddaan wada islaamno labadan midna ilaahay maynaan dhibin dheefna ilahay maynaan u kordhinin subxaana wa tacaala sida xadiidka nebigu tilmaamaya salawatullah wasalaamu caleyh laakiin ilaahay addoommada wuxuu cibaadadaa ugu abuuray inay iyagu ku intifaacaan oo iyagu ka faa'iidaystaan oo abaalgud aakharo iyo wanaag adduun inay ku gaadhaan buu ilahi subxana wa tacala ugu talagalay cibaadadaasaa loo abuuray marka cibaadaday maxaa tahay marka cibaadada addoommada loo abuuray maxay tahay cibaadada waxaa la yidhaahdaa asalkeeda in addoonku isdulleeyo oo uu isliido oo uu isxaqiro isagoo ilaahay ka amar qaadanaya wuxuu farayna la imaanaya wuxuu ka reebayna ka tegay markii ilaahay amarkiisu yimaado iyo nahyigiisu addoonku inuusan kibiriyo isla weynan uusan ku jirin uu isdhiibo oo uu hogto oo uu macnaha isdulleeyo oo uu dareemo addoonnimo inuu dullinimadaa qaato oo amarka alle subxaana wa tacaala dullinimo ku qaato isagoo isdullaynaya cibaadada asalkeedu saas wey waxayna ka timaadaa jacayl iyo weyniin qalbigaabay kasoo fushaan waxayna mar noqotaa acmaal iyo aqwaal iyo afcaal ilaahay uu jecel yahay subxaana wa tacaala oo raalli gelinaysa taas way macnaa waxa ilaahay loogu dhawaado waa camal ama waa hadal ama waa ficil ama waa wax qalbiga ku jira oo ilaahay uu jecel oo raalli gelinaya waa waxa ilaahay loogu dhowaanayo cibaadadaawey taana waxaa lagu garan karaa sharciga ilahay baa laga garan subxaana wa tacala shayganu ma cibaada mise cibaado ma aha kitaabka allah iyo sunnada nebi sal ly wasalam unbaa laga garan karaa wey macna ayb saas daraaddeed baa caliy bni abi aalib iyo mujaahid iyo imaamu shaafici waxay leeyihiin alcibaadatu hiya almru wannahyu cibaadadu wax kalaba ma ah waa amarka alloo la qaato iyo wuxuu kaa reebo laga hadho unay waa taqwada oo kale la macno tahay saasay leeyihin man saas weyaan marka aayaddu waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu cibaado addoommada u abuuray ayib haddii ujeeddada ilaahay uu addoommada u abuuray ay cibaado tahay qaar badan oo ujeeddadii aan fuliniin soo ma jiraan kuwa wixii loo abuuray aawo ilaahay waa waanuu abuuray markuu leeyahay ah oo qadari ah oo uu ku qasbay oo cid walba aynan ka fakan karin meehe markii ilaahay uu saa ugu talagalay ayuu haddana ilaahay khiyaar siiyey subxaana wa tacaala iyagaa khiyaar la siiye waxaa layidhi wartaano ilaahay bay raalli gelin waxaasina ilaahay buu ka cadhaysiinoo wuu xumayn idinkaa markaa kadib khiyaar leh ama taa qaata ilaahay aad ku raalli gelinaysaan ama taa ilahay u necb subxana wa tacala mara taasaa daraaddeed bay markaa addoommadu ku qaybsameeno laba qaybood ay ku noqdeen macna wa qowlihi tacaala waxaa kaloo kitaab uu yahay qowlihi tacaala walaqad bacatnaa fi kuli ummati rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut walaqad bacatnaa xaqiiqee waxaanu dirnay fii kulli ummatin koox walba oo dadka ka mida waxaan u dirnay rasuulan rasuul baan u dirnay an icbudu llaha ay icbudu llaha baan la dirnay rusushii oo w caabuda alle <coughs> oo wejtanibuu ka fogaada adaaguuta ka xaddiisa la tilaabiyey ka fogaada ka xadkiisa la gudbiyey ka fogaada saasaan rususha la dirnay ummad walba rasuul baan u dirnay buu alla subxana wa tacaala ummadda waxaa la yidhahdaa bilqur'aan <coughs> qur-aanka kelimada umma la yidhaahdo waxay ku soo aruurtay afar macno oo kala gedisan macnaha koobaad alumma oo bimacnaa aaifa laga wado aaifa min annaas koox dadka ka mid way soo aroortay sida aayaddan oo kale walaqad bacatnaa fii kulli ummatin ay fii kulli aa'ifatin min annaas koox walba oo dadka ka mido ah oo meel deganayd rasuul baan u dirnay umma waxaa kaloo qur-aanka ku timid iyadoo macnaheedu uu yahay ninka hogaamiyaha hogaamiyaha diineed zaciimka iyo hogaamiyaha diineed iyadoo macnaheedu yahayna qur-aanka way ku aroortay sida ilahi u yihi subxana wa tacala ina ibraahiima kaana ummatan qaalitan lilah hogaamiye diineed buu ahaa waxaa kaloo macnaha saddexaad ah oo umma ay ku timaadaa qur-aanka dhexdiisa bimacna almilla waariiqa adiiniya diin iyo dariiqo la qaado qaab dhaqameed iyadana waa ku timaadaa inaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa inaa calaa aahaarihim muhtaduun ummadaa waxaa laga wadaa diin iyo caadaan ka soo dhaqan macnaha afraaday ku timaada waxa weyaan bimacna zaman wakti yani muddo waktiga ka mida sida ilahi u yihi wa watacala fi suurati yuusuf wadakara bacda ummatin wadakara bacda ummatin yani bacda fatratin min azaman wakti kadib ayuu xusuustay fariintii nabiylahi muusa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam uu ka soo qaaday ninkii macnaha boqorka u yimid waay marka kelimatu umma halka waxaa laga wadaa koox walba oo dadka ka mida ilaahay rasuul buu u diray subxaana wa tacaala rasuulkaana waxaa loo sii dhiibi jiray rusushoo dhan laba kelimo ilaahay caabuda addoommow daaquudkana ka fogaada ilaahay caabuda garanay daaquud ka fogaada maxay ta daaquudka waxaa la yidhaahdaa sida uu leeyahay ibnu qayim hadalkaasa ugu fiican tacriif laga bixiyo waxaa la yidhahdaa kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaac wax walba oo addoommadu ay xadkiisa gudbiyaan oo ama cid la raacsan yahay ah ama cid la caabudaya ah ama cid laga amar qaadanayo ah xaddiisana la tilaabiyo waxaa la daabuud baa la ydhaha ibliis iyo shaydaan baa marka ugu weyn waxaa ku jira culamaau suu culimada xunxunkee lagu raacsan yahay waxaan sharciga ahayn madaxda iyo hogaamiyeyaasha iyo odayaasha lagu raacsan yahay ee lagu adeecsan yahay wax diinta ilaahay garab marsan dawaaqiidda kuwaasaa la yidhahda nin cid walboo la raacsan yahay ama la caabudayo ama laga amar qaadanayo oo xaddii uu lahaa la tilaabiyey ayaa daaquudka la yidhahda dawaaqiidda marka ka fogaada macnaheedu waxa weeye ilaahay keligii caabudo waxaad ku gaalowdaan wax kastoo ilaahay ka soo hadhay subxaana wa tacaala oo la caabudoy addoommadu caabudaan ku gaalooba kelimatu tawxiid baa saasoo laba tiir bay leedahay tiirka koowaad waa laa ilaaha oo nafyi ah tiirka labaadna waa ila allah oo ah ibaat ah wax xaq lagu caabudo ma jiro diiddo wey qaybta hore qaybta dambena waxa weeyaan ilaahay keligii mooye waa sugid marka aayaddu waxay la macno tahay kelimatu tawxiid oo an icbudu allaha waa isbaatkii ilaahay keligii caabuda wajtanibu taaquutana waa laa ilaaha oo diidadii way cibaadada ilahay cid aan hayn oo dhan in loo diido ilahay keligiina loo sugo subxaana wa tacala saasaa la yidhahda waxay la macno tahay faman yakfur biاطaaguuti wayu'min billaahi faqad istamsaka bilcurwati اlwusqaa ninkii ku gaalooba waxyaalaha ilaahay kayrkii ehe la caabudayo oo ilaahay keligii rumeeyahay wuxuu qabsaday yani mareegtii ama waxaad tidhahdaa guntintii adkayd buu qabsaday waa kelimatu tawxiid kelimatu tawxiid ninkaasaa la yimid oo taxqiijiye wey macna marka ayaddu waxay inoo tilmaamaysaa ilaahay rusushu soo diray kasoo bilow nabiyullaahi nuux calayhi salaam oo rasuulkii ugu horreeyey dad mushrikiina loo soo dira ahaa ilaa nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh oo lagu soo afjaray rususha laga soo gaadho kulligood isku mabda' bay la yimaadeen mabda-ay wadeenna wuxuu ahaa oy ula yimaadeen addoommada an icbudu allaha wajtanibu taaquut ilaahay keligii caabuda oo ka fogaada wax alla waxa ilaahay ka soo hadhay la raacsan yahay ama laga amar qaadanayo ama la caabudayo macna taa waxaa kutusaya xadiidka nebiga sal ly slam sidoo kale uu nabigu leeyahay naxnu macaashira alanbiyaai wlaadu callaad diinuna waaxid haddaanu nebiyadii ilaahay nahay haween badan oo laysla qabo caruurtood baanu nahay callaadka waxaa la yidhahdaa waa jamcu calla calladana waxaa la yidhahdaa waa haweenka laysla qabo dangalooyin miyaa la yidhahda soomaaliga dangalooyin laydhaan u haweenka faraha badan ee laysla qabo haween badan oo laysla qabo caruur ay dhaleen oo aabbahoodna mid yahay hooyooyinkoodna kala gedisan yahaa nabi diintanadu waa mid buu nabigu yihi salawatullah wasalaamu caleyh macnaha ma fahanteen macnaheedu waxa weeyaan xaggii aabbaha waa ka midaysan yihiin hooyooyinkana waa ku kala gedisan yihiin nebiyadu sidoo kale weeyaanoo tawxiidka iyo saldhigga iyo gundhigga iyo lafdhabarta diimuhu waa ka sima yihiin oo tawxiidka ah laakiin waxay ku kala gedisan yihiino sida hooyooyinkii oo kale ka dhigan xagga sharaa'icda xalaasha iyo xaaraanta maxayl taas waxay ku xidhan tahay xilli walba iyo zaman walba iyo bulsho walba iyo maxaa munaasab u ah iyo maxaa macnaha aan munaasab u ahayn bay ku xidhan tahay laakiin tawxiidka isagu maya saa daraadeed baa culimmada islaamku waxaa mujmaco laysla ogolya tawxiidka waxaa la yidhahdaa waxyaalaha naskigu galo ma ah towxiidka iyo akhbaarta iyo naskigu ma galo maalintii nebiyullaahi nuux lasoo saaray wixii towxiid ahabaa maantana towxiida ah. rusushu isku meel bay marka ka taagnaayeen macna saasay aayaddu tilmaamaysa ahmiyadda towxiidka ayay aayaddu ina tusaysa macna wa qowlihi tacaala buu kitaab u yahay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaa wa bilwaalidayni ixsaana ima yabluganna cindaka alkibra axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowla kariima waqada rabbuka rabbigaa wuxuu xugmiyey wuxuu amray anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye cid kale inaydan caabudin waqadaa wuxuu xugmiyey an tuxsinuu inaad samafashaan bilwaalideyni labada dhalay ixsaanan samafal inaad u samafashaan ima yabluqanna haddii uu gaadho cindaka agtaada ilmihiyow alkibara da iyo duqnimo axaduhumaa labada waalid midkood aw kilaahumaa ama labadooduba hadday gaadhaan falaa taqul ha odhanin lahumaa labadooda uffin hadal xanaaqa ha ku odhanin uf ha ku odhanin walaa tanharhumaa hana guulguulin ha canaanaan waqul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa qowlan hadal kariiman oo wanaagsan waqfid dabci oo raarici lahumaa labadooda janaaxa dulli garab dullaysan oo dabacsan u raarici min araxmati naxariis daraaddeed aad u naxariisanayso waqul waxaadna tidhaahdaa rabbi rabbigay irxamhumaa aabbiyi hooye alla u naxariiso kamaa rabbayaani siday ii koriyeen sagiiran xaal aan hamid yar anoo yarsay iisoo koriyeen ilaah u naxariiso rabbigaa wuxuu xugmiyey oo uu amray oo uu dardaarmay inaydaan caabudin addoommadiiyo isaga mooye baryin oydaan u yeedhanin oydaan u gowricin oo aydaan kaalmo weydiisanin oydaan ka cabsanin oydaan tala saaranin isaga mooye saas wey macana isaga unbaa arrimahaasoo dhan iskale cidi lama wadaagto alla subxaana watacala waxyaalaha kale ee la caabudayo ee ama loo yeedhanayo hadday awliye yihiin hadday amwaad dad dhintay oo qabri ku jira yihiin hadday gumburada waaweyn ee qubuurta laga duldhisan yihiin hadday nebiye yihiin hadday malaa'ig yihiin waxa la siinaya iyo cibaadadaa la siinaya gardarro wey gar ma ah gardarro wey waana wax macnaha diinta lagaga bixi ruuxaasi tawxiidkiisu waa dhaawacanyay hadduusan islaamkaa banaan ka istaagin wey maana maxaa yeelay inta rusushaba loo soo diray kutubtaba loogu talagalay waa inta in addoommada laga gooyo addoommaday ku xidhan yihiin oo ilahay keliya lagu xidho subxaana wa tacaala ilahay ma cid baa macnaha waxa weeye laga xiga haddii la war ilaahay keligii ha lagu xidhmo ma cid baa eed laga galay war addoommadan ha laga soo go-o waxba ma tari karaane ma cid baa yn dhib loo geystay cidna dhib looma geysanin waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid allah subxaana watacaala haddii uu jidayn lahaa cidaan isaga ahayn in la baryi karo loo yeedhan karo shafaaco la weydiisan karo lagu tawasuli karo haddii uu alla bannayn lahaa kitaabkiisa meel ka miduu ku sheegi lahaa ama axaadiista nebiga intaasoo diiwaan buuxisay hal xadiidoo ka a laga heli lahaa waxyaalaha ariibkaaba ah ka mid wixii oo sidaas oo diin aan ahayn oo diintiiba ka soo horjeeda ayaa haddana waxaa laga dhigayaa shayga asalka ah ee maguuraanka ah biyo kama dhibcaanka ah ninkii laga helana muwaxidka uu yahay ninkii laga waayana uu gaalka mubtadicaya wa shirkigii goormuu tawxiid noqotay oo khuraafadii goormay sunno noqotay oo bidcadii goormay sunno noqotay waxyaalaha jahliga macnaa bulshada haysta ka mid waa maqaayiis dhan oo dabagadoontoo isrogtay wey jahli daraadi alla marka wuxuu xugmiyey keligay iyo caabuda oo cid kaleeto hayla caabudin ayib qadaaga marka xukumkaas ilaahay wuxuu xugmiyey waa qadaa sharci ah qadaaga waxaa la yidhaahdaa wuxuu laba macno leeyahy macno waa qadaa sharci ah midna waa qadaa kowni ah qadaaga sharciga waxaa la yidhahdaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal lla alay wasalam awaamirta iyo nahyiga kusoo arooray ee addoommada odhanaya waxaa sameeya waxaana ka taga qadaa sharciya la yihahda wuxuu ilaahay jecel yahay unbuuna ilaahay qadaa sharciga ku sameeya sharcan uu amraa wuxuusan jeclayn ilahay ma amro subxana wa tacaala qadaana waxaa la yidhahda waa qadaa kowni oo waa ilaahay waxyaalaha maamulkee kownka uu ka samaynayo abuurista dilista noolaynta qadaa kowniya la yidhahda qadaaga kownigaa ah marka ilaahay wuxuu jecel yahayna wuu xukmiyaa wuxuusan jeclaynna waa xukmiyaa waa midka kowniga wey sharcan laakiin wuxuu jecel yahay unbuu sharci ahaan ilahay subxana wa tacala xukmiya ayib ilaahay ibliis isagaa abuuray oo sharkan iyo fasaadkan iyo shirkiyaadkan iyo gaalnimadan mashiica ilaahay iyo iraadatiisa unbay ku dhici hadduusan ilaahay doonan ma dhacdeen ibliis oo waxaanoo oo dhan hormuudu ada ilaahay baaba abuuray subxana wa tacala haddana ilaahay subxaana wa tacaala ma jecla ibliis iyo gaalada iyo shirkiga iyo xumaanta ma jecla in ina laa yardaa licibaadihi lkufra gaalnimada ilahay lama jecla subxana wa tacala adoomadiisa ayib hadduusan ilaahay waxaan jeclayn muxuu u abuuray soo su-aal ma shay aadan jeclayn adiga ma ku tilaabsanay yaa ka jawaabi limaada khalaqa allahu ibliisa wlimaada subxaana watacaala qadra shirka walimaada qadaa hadihi ashya macana dalika laa yuxibu ma jecla ilahi subxana wa tacala waa nacib yahay muxuu u xugmiyey muxuu u qadaray garanay tuu jecel yahay oo sharcigiisa oo addoommadiisa kuwaa uu jecel yahay garanay haye haye ayib macnaheedu waxa weye shayga la jecel yahay iyo shayga la nacab yahay jacaylka laba qaybood ah jacaylka shayga lafihiisa inaad jeceshahay iyo shayga inaad u jeclaato isaga lafihiisa ma ahee laakiin wax kaloo fiican iyo maslaxa ku jirta daraaddeed labadaas yaa loo jeclaada shayga shayga aada lafihiisa u jeceshahay matalan lafihiisaa naafica isaga laftiisaaba manfaca ku jirtaa oo yani waxa weeyaan wanaagsan shayga lafihiisa aan fiicnayn laakiin laga maarmi waayo looga maarmi waayo maslaxo kale iyo dan kale in lagu gaadhana waa jira laakiin lafihiisa aan la jeclayn salabadaas ma jiraan tusaale haddaan soo qaadana maalan ruux baa xanuunsanaya isagoo xanuunsanaya oo sakaraad ah tiibay baa maalan markaasaa waxaa loo keenay bahal daawaa oo aada u hadhaan markaasaa la yidhi daawadaadii waatani isku daawey ruuxii daawadii waa qaadanaya daawadan qaadashadeeda ma jecelya ma rabaa iyada daatadeeda ma jecla maxayna waa qadhaadhahay way qarmuun tahay way urxun tahay lafaheeda ma rabo laakiin muxuu u isticmaalayaa wuxuu u isticmaalayaa dan kaleeto iyo maslaxo kaleeto oon iyada daatadeeda ahayno laakiin iyada ka dhalanaya ayuu ku gaari rabaa ninka dhakhtarka maalan markuu ruuxa lugta goynayo ama gacanta goynayo ama dabka ku gubayo gubistaa uu gubaya waa nacib yahay mana jecla muxuu u samaynaya marka waaba nacib yahay wuxuu u samaynayaa limaslaxatin tataratabu calaa dalik maslaxa kaloo weyn baa ku jirto la doonayaa inay ka dhalato walilahi almatalu laclaa halkana sidoo kale wey addoommadiiba hadday taasi ka suurowdo ilaahay subxana wa tacala waa kasii xag jira ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa faqriga lama jeclo oo inuu dhibo ma jecla oo addoomadiisa lama jecla abaarta lama jecla oo cudurka lama jecla laakiin cudurkii iyo abaartii iyo dhibkii waxaa lagu gaadhayaa oo ka dhalanaysa maslaxo kale oo weyn oo ayaga dhibkay geysanayaan ka weyn ayaa lagu gaadhi rabaa ibliis ilaahay ma jecla abuurkiisana ma jecla qaabka u dhaqmayo mabdigiisana ma jecla gaaladana ma jecla laakiin waxaa ilaahay u abuuray subxaana wa tacala maslaxo ka weyn baa lagu gaadhiyo addoommadu ilahay ku kala saaraya subxaana wa tacala waa sidaas wey marka marka qadaa waa qadaaga kawniga ah wax badanoo ilahay uusan jeclayn wuu xugmiyaa wax badanoo uu jecel yahayna ilaahay waa qadaraa oo kaa dambe waxaa la yidhahdaa qadaaga sharciga baa la yidhahda marka waa qadaa sharciga mid kale ilaahay marka wuxuu xugmiyey keligii inaad caabudaan oo idan cid kala caabudin mabaadi dhowra aayaddu kusoo arooray koobaad ilaahay keligii in la caabudo waa mida ujeedada aayadda uu meesha u kaleeyo sheekh talabaad waa xaqa waalidiinta waa in waalidiinta loo samafalo weliba waxaa si gooniya loo tilmaamay xilliga iyaga tabartoodu intay dhammaato oy da iyo duqnimo gaadhaan ay culays dusha kaa saaran noqdaan waxay u badan tahay xilligaasoo kale inaad qoonsato ood waxoogaa culayskooda dhibsato xaaladaasaa si gooniya looga dardaarmay oo ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhi haddii mid ka mid a ah ama labadooduba da iyo duqnimo agtaada ku gaadhaan ha dhibsanin hadal ay dhibsadaan ha ku odhan hadal la dhibsado waxaa ugu yar baa la yidhahdaa carabiga oo ruux kugu yidhaahdo uffin waa hadal la dhibsado kugu yar waay waa saa daraaddeed ba waxaa la yidhahdaa hadal ka yar hadduu jiri lahaa oo la dhibsado ilaahay subxaana wa tacaala waa sheegi lahaa kii ugu yaraa baa laga cabira sidoo kale hadal ay dhibsadaan yaysan kaa soo fulin ficil ay dhibsadaan yaysan kaa soo fulin walaa tanharhumaa wuxuu leeyahay ibnu kaiir wuxuuna ka soo gurinayaa cata bna rabaaca nahriga waxaa laga wadaa buu leeyahy ficil aad ku guulguulayso ood ku xumaynayso iyadana yuusan kaasoo kulin oo maalan inaad ku gacansaydho kale gacantana saa ku tidhahdo kale sida uu leeyahay catabnu rabac inaad gacanta saa tidhaahdo oo kale ama waxoogaa si ay yaro kala haysanayaan aada ku kacdo kale <clears throat> markii laga reebay hadal xun iyo ficil xun inay kaasoo fulaan oo waalidkaaga aad ku tidhaahdo ayaa waxaa haddana laga dambaysiiyey hadal wanaagsan dheh hadalkii xun haddii lagu diiday hadal wanaagsan ficilkuu xumaa haddii laguu diida maxaa laguu ogolyahay wakfid lahumaa janaaxa dulli garabka u dabci garabka u dabci waxaa laga soo qaatay yidhahda shimbirtaa markay ilmaheeda ay ku dul fadhido ama ay dushooda kusoo degto ama ay macnaha waxa weyaan ay wax siinayso ayay garbaha u raaricisaa garbahay macnaha waxa weyaan saas u fidisaa iyadoo weliba aada u nuglaynayso kakanaantiiyo ad adaygiyo dhan bay ka saari marka waxaa laga wadaa dabeecadaada iyo akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga wixii aday ku jiro dhaqankaad ka saarto wax dabacsan ka dhig waalidiinta markaad la tacaamulayso waalidiinta markaad la tacamulayso u duceeyo waxaad tidhahdaa ilaahu u naxariisasay say ii ay barbaariyeen waagaa yaraa ilan adigoo waxba ahayno khaawan oo yani waxa weye waxba aan qabsan karin oo haddii meeshaa lagu dhigo iska bakti oo aan biyo agtaada yaan la raadsan karinoo yay kusoo koriyeen oy meeshaa kaasoo qaadeen maanta waxaa kula gudboon tii oo kaleeto inaad mariso macna tii oo kale ilaa hadda ku laabteen adiguna xoog baad leeda meeshay kaasoo qaadeen bay yaallaane ka qaad baa lagu leeyay macna nusuus badan baa marka kuso arortay waa xaqa labaad ee ilahay xaqiisa ku xiga subxana watacala xaqullah oo ka ugu horeeya xaqu lwaalideyn buu ilahay ku xijiya subxana watacala su-aal aawe xaqii rasuulka sal lla alay wasalam soo xaqa waalidiinta kama weyne xaqii rasuulku waa ka weyay xaqa waalidiinta lama sheegin qur-aankana inta badan xaqa ilahay marka la sheego xaqa alwaalidiin baa lagu xijiya oo xaqii rasuulka xaggee la geeyey ya waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu xaqa ilaahay bay ka mid tahay xaqa rasuulku salawatullah waslamu caleyh saas wa maxaa yeele ilaahay cibaadadiisa lamaba caabudi karo ilaa rasuulka raacitaankiisa mooyaane salawatullah waslamu caleyh marka xaqa alle iyo xaqa rasuulku waa isku mid xaqa kusoo xigaa wuxuu yahay ee xaqa addoommada ka mid a xaqa waalidiintu ay leeyihin nabigu sal lay slam xadiis saxiix saxiixuu ku tilmaamay waalidiinta ribahooda ayaa ilaahay ridihiisu ku jira cadhadoodana cadhada ilah wey subxana watacala waaba saasba amaad ugu ama ilaahay haddaad doonaysa inaad ka cadhaysisana waalidiintaa ka cadhaysi haddaad doonaysa inaad ilahay raali gelisana waalidiinta raali geli saas wey markii intay nool yihiin waxaa la doonayaa dhaqankaa fiican lagula dhaqmo markay geeriyoodaan xataa waxaa la doonaya in loo baarinimo sameeyo oo markay geeriyodaan xataa baarinimadoodu ma dhammaanayso waxyaalahay leeyihi waxaa ka mid a ah, maalan nabiga sal lay slam nin baa u yimid wuxuu yihi nbi annagoo nabiga la fadhina sayd ibnu saacidi ninkaasaa warinaya annagoo nabiga la fadhina ayaa nin baa u yimid buuri markaasuu yihi rasuulka ilaahay labadaydii waalid markay dhinteen kadib wax dambe oo int iyagoo qabriga ku jira waxaan ugu baarinimo samayn karo ma jiraan markaasuu yidhi haa u ducee ducadu waa ko talabaad ilahay inaad dambidhaaf u weydiiso ilaahay u dimi dhaaf ta saddexaad ballankoodii iyo dardaarankay ka tageen inaad fuliso ta afraad qaraabadii iyaga uu lagu xidhiidhin jiray oo iyagu markay joogaan uo la soo dhoweyn jiray iyagu markay dhinteenna la halmaamay inaad qaraabadaa xidhiidhiso taqriiban waa qaraabada xaggooda ka imaanayso ta shanaadi waxa weeyaan saaxiibadood labadaa waari saaxiibaday lahaan jireenna ayagana inaad wanaag u samayso kullu daalika waxay ka yimid yihiin waxyaalaha waalidiintu markay geeriyoodaan kadib loogu samafali karo wanaagga loogu samayn karo waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xugmiyey wuxuu amray anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye cid kale inaydaan caabudin wabilwaalidayni bilwaalidayni wa an tuxsinuu buu alla amray inaad u samafashaan bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafal ima yabluganna haddii ay gaadhaan haddii uu gaadho cindaka agtaada alkibara da iyo duqnimo axaduhumaa midkood aw kilaahumaa ama labadooduba falaa taqul ha odhanin lahumaa labadooda uffin hadal xun ha ku odhan oo qoonsadaanoo ka xanaajiya walaa tanharhumaa hana guulguulino ficilka ha ku guulguulin iyo afka toona waqul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa qawlan hadal u dheh kariiban oo wanaagsan hadal wanaagsan ku dheh waqfid raarici lahumaa labadooda janaaxa dulli yani garab dabacsan dabacsanaan garabkeed u raarici min araxmati naxariis daraaddeed ma aha cabsi aad ka cabsanayso iyo hunguri aad wax ka hunguriyeynayso ama wax ku siiyaan aad daraaddeed garabka ugu raaricinayso ee waxaa la leeyahay min araxmati naxariis daraaddeed naxariis waa waalidiintaayo naxariistay kaa mudnaayeen sii daasica kugu xambaaraya waa inuu kaa noqdo macna waqul waxaad tidhahdaa rabbii rabbigayow irxamhumaa u naxariiso labada waalid kamaa rabbayaani kamaa rabbayaanii sidii ay ii koriyeen sagiiran xaal aad ahaa mid yar waagaan yaraa siday ii koriyeenba ilaahay ugu naxariiso waxyaalaha shareecada islaamku iyo diinta islaamku ay goonida la tahay ummadaha kale ee gaalada ah ixtiraamka intan la eg weligiin yaalin keeni maysaa dadkan hadda aan ka daba foofnay ee laynaga karilaa war ka hara laynaga kari karilaa gaalada khaasatan ah, reer galbeedka mujtamacaadkooda iyo bulshooyinkooda haddaad dhaqankooda u fiirsataan waalidiintu adna ixtiraam kuma laha adna ixtiraam bal ilmuhu maalinkuu dhasho oo la geeyo guryaha xanaanada caruurta waalidku inuu soo booqbooqdo mooyaane wax kaloo uu geysana ma jirto maalinkuu xoog yeesho oo uu gaadho sideed iyo toban jir gaar qaangaarka iyagu meeshaay u yaqaanaan waaba dhaqaaqayba ninka ugu baarisan waa ninka xilliyada holideeyada iyo munaasabaadka hooyadii usoo dira waraaq waxoogaa ubaxa uu ku dhex jiro oo yidhaahda intaas hooyadaa ku xusuus waa ka ugu baarisan reer galbeedka caruurtooda islaamkuna wuxuu leeyahay anta wamaaluka liabiika adiga lafahaaga iyo xoolahaagaba aabbahabaa kule adiga xoolahaagaba aabbahabaa idinlaho mulkigiisa aad tihin soo laba sharciyo aada u kala fog maaha atastabdiluuna ladii atastabdiluuna aladii huwa khayr atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr warma labadaasaa marka wax la isku bedeshaa waa inkaar inteeda leeg hada bilahi tawfiq sal allahu waslam cala nabiyina maxamed ala